bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan u wanaagsan dhegeystayaal idalhantiinba meel walbo aad joogtaan halkan waa reediyo kulmiye kuna soo dhowaada barnaamijka ogaal markale ismaqal wanaagsan waa subax khamiisha taariikhduna ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labakunlabaataniyosada qodobada barnaamijka ogaal aad ku maqli doontaan haduu eebe idmana waxaa ka mid ah howlgalka midooda afrika ee admis oo baneeyey xarumo hor leh dowladda soomaaliya oo lagu baaqay inay soo farageliso colaadda u dhexaysa beelawada dega gobolka shabeelada dhexe mareykanka oo diidmo qayaxaan ku diiday qaraarka qaramada midoobay ee ugu baaqday in la joojiyo xadgudubyada bini-aadamtinimo ee dagaalka israail iyo xamaas iyo israa'iil oo weli duqaymo ka wada marinka khaza qodobadaas xubnihii joogtadaha ah barnaamijka ayaad maqli doontaane markaana u diyaargarooba dhageysiga barnaamijka ogaal dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman qofiba qof dhaliilaya dalkii qarribay qaar baa meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofiba qof dhaliilaya dalki idinkaa qarribay markaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weye sideed soomaalay qaran ku noqon qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinay walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeyabaa lahay miyaydan wax isqabto maxaa culumadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa celiyo miyaa qaybkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qayrkiibaa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rugtay baa jirte qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyo qariban fannaan wax ka qaban karayn dadkiisina u qabiilqabiil u qaybsamay baan ahoo qalbigu way ololay intii quman oo dhaniyo qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray isqoonsadayo isqabsaday qatarta umaday gasheen intuu qabar laayay iyo qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu cararay iyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo qiimihii dalka iyo dadkiiyo qaranka soomaalinimo qaabaynu u heli karraa hal qodoba jira jiraogow dastuur weeye iska qoran dadkana lagu kala qanciyo qaladka lagu kala saxo sinaan wax ku qaybiyo kitaab weeye qur-aan qabsada soomaaliyey qurafaad lama rabdadyo qubayo ka tegay

qaladka dembigay galeen iyaga oonka qoomamayn iblayskuu sii qurxiye weliba iyagu isla quman qisaasa ahaa qiryo qisaasaha aakiriyo qabriga la layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo qahaar inuu eebba yahay qiriba maysaanaya qalbiga miyaa idin qallalay qalbigii miyuu idin qallalay qiyaamo war baa tiri cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan qafiifaho qoraxda aan xamili karayn quwiyo taagu maahay dhigay jirkiinaan khafiifaho aho qoraxda aan xamili karayn huwiya taagu maahay aad dhex taagantiin ka soo baxa qoonyahow qur-aankau soo noqdo afarya towbordhaha soomaali qalooxane Kafra bak, kafra bak, kafra bak, kafra bak. kana wada qoqoban heystii hanuuniye oo ku luuqwanayay waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh dhegeystayaal qaybihii hore ee barnaamijka ogaal ayaad ciidamada admis ayaa saldhigay ku lahaayeen degmada raagaceelle ee gobolka shabeelada dhexe ku wareejiyay ciidamada xooga dalka waxaana munaasabada wareejinta saldhigaasi goobjoog ka ahaa saraakiil ka tirsan milatariga soomaaliya qoraal ka soo baxay admis ayaa lagu yidhi ciidamada admis ee burundi ayaa hadda loo daabuli doonaa gobollo kale oo soomaaliya ka ah si ay u xoojiyaan ammaanka iyada la eegayo hakadka joojinta saddexda bilood ah ee ay dalbatay dowladda federaalk soomaaliya dhawaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa codsatay in muddo la hakiyo heshiiskii bixitaanka ciidamada admis oo meelaha qaar ay ka baxeen bilihii lasoo dhaafay taas oo keentay in ciidamada qaar loo raro saldhigyo kale waxaana maanta laga bilaabay kuwii joogay degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe si kastaba ha ahaatee qaraarka qaramada midoobey ayaa wada markaasi in dhammaadka sanadkan soo socda ciidanka admis guud ahaan laga saaro soomaaliya si ay amniga ula wareegaan ciidamada xoogga dalka taas oo hadda laysla fahmay in dib loo dhigo saddex bilood oo keliya dhanka kalena degmada cadale ee gobolka shabeelada dhexe waxaa isku horfadhiya ama waxaa markaasi colaado ay ku dhex laba qabaa-il oo walaalo ah dadkan ayaa iska gubay markaasi guryaha iyo beeraha colaadan soo noqnoqotay ee u dhexeysa beelaha wadadegaa gobolka shabeelada dhexe gaar ahaan degmada cadale ayaa la aaminsan yahay in ay salka ku hayso aana qabiil horey halkaas waxaa u tegay madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo u tegay arrimo nabadeen ah iyadoo sidan oo kale ay colaad ku dhex dadka halkaas wada dega haddaba jawaahar baarqab oo ah gudoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir kana mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka shabeellada dhexe ayaa ugu baaqday beelaha diriraya inay colaada joojiyaan iyadoo dowladda soomaaliyana ugu baaqday inay soo farageliso arintan soo noqnoqotay waxaan soo celcelinaya marka hore waxaan leeyahay aadaan uga xumahay waxa ka socda deegaanadaas dadka walaalaha ah oo wada dhashay oo runtii wada degan oo aan kala guuraynin oo ah wiil iyo waalid waa dad wada dhashay waa dad walaalo ah labada beelood waa laba beelood oo walaalaan nahay aniga waa labadaydii gacnood waa midigtaydii bidixdaydii labada beel oo hadda dhibaatada maaragta meesha ka socota maaragtay aan isdhihi karo waa dhacdo aad u xanuun badan beesha cabdilla caroone iyo beesha agoonyar gaabane oo ah maxamed caroone iyo cabdilla caroone waxaan leeyahay hala joojiyo waxa la wado waa dadkii isku gurman lahaa waa dadkii maaragtay iscaawin lahaa waa dadkii walaalaha ahaa waa dadkii ilaahay isu dooray marka horena isku dhiig ka dhigay isku deegaan ka dhigay waa dad wada dhashay marka aniga waxay ila tahay xaajadaas inaanay u baahnayn nabadoon iyo heshiisiin iyo laakiin ay u baahan tahay sharciyad adag inay u baahan tahay waayo dagaaladan cadalo iyo nawaaxigiisa ka socdo way soo laalaabteen maalin ilaahay keenaba dagaal cusub oo meel kale ku wajahan waa laysdilaa dadka xoolo dhaqatada ah ee miyiga inta badan waxaa laysku dilaa daaqshinka waxaa laysdilaa xilliga xilli roobaadka ama xilliga abaaraha markay tahay dadku markay naqraacayaan xooluhu hayaamaan markaas waa maaragtay way filaayaan dadku laakiin dadkan waa dad aan reer gura ahayn dad deegaan e waaye oo wada degan oo meel ku wada nool meelay u kala soconayaan ayna jirinin eh, laakiin in beerihii la gubo guryihii la gubo caruurihii la laayo dirmageydadii la dilo odayaashii waayeelka la dilo ganacsatadii la dilo dhalinyaradii mustaqbalka ahayd ee jiilasha maaragtay dambe dhali lahaa xataa in haddana la xasuuqo ani kulley ma qabo haddaan nahay gabdhaha beelweyntaas ka dhashay ee gabdho soomaaliyeed ah gabdho mudulooda gabdha abgaala gabdha harka abgaala haddana gabdho maaragtay labada beelood si hoose ay u taabanayso ah dadka deegaankaas dadkooda ay yihiin maanta dhibaatada haysato waxaanu diraynaa baaq waxaan leenahay joojiya haddii madaxweynihii hore sheekh shariif ugaaski imaanka waxgaradka dhalinyaradii la ysugu tegay gogol la dhigay sababtay usoo noqon karto waa laba maado maxaajada ayaa halkay mudnayd aan la dhigin waa in sideeda bannaan aan maaragtay waxba xal laguma gaaro calina garla ay diidna garla hadda ka horay dhaco waa in dadku ay xukumaan beesha gardarrada iska leh oo dadka dulminayso oo dadka dhibaataynayso oo markaas qaladka iska leh waa in la dhihi karo warqaldanta haddii kalena inay xaajadaas ay soo noqonayso marka ani waxaan qabaa salka hoosaan la gaarin ma wax ka dhiman yihiinaa lasoo kala tegay waayo mas-uuliyiintii ugu dambaysaa tagto cid noo dhiman oo maanta aan loo wacaayo maleh iyo in xaajada dalka iyo qabiilka iyo hebelka inta laga daayo meesha waxay ku taallaa dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweyne cali gudlaawe xuseen ayaa mas-uuliyadda iska leh in maaragtay hab nidaam ah oo dowladnimo loo kala celiyo sharciga dowladdana waa gacan adagoo bir ah lagu qabto dadkaas marka aniga aragtidayda waxaan qabaa inay ku kala bixi karaan dadkaas lagu kala qaban karo nidaamka dowladda ah waayo nidaamkan in la daadejiyo dadkan in maamulada dhisan la xoojiyo maxkamad gaara weliba la geeyo oo aan codsanayno in sharciga uu dadkaas qabto gacan adag oo bira maahane xal kale inaan lagu gaari karin waayo colaadaa waa ku daalnay way soo laalaabatay waa la islaayey cidi minoo loo diri lahaa male haddii madaxweynihii hore tegey isagoo xildhibaanka labada beel oo isdilaysa waa xildhibaankoodii sheekh shariif sheekh axmed yaa waaya cidda ka dambaysoo loo wacaayo marka waxay la tahay marka in loo daayo dowladda federaalka ah oo madaxweyne xasan sheekh inaan madaxweynaha ka codsano aliguudlaawo ka codsano in dadkaas nidaamka dowlada sharciga dowlada ninka nin dilo in la dilo oo aan maaragtay maaragtay xal eh, kale loo raadin waayo odayaasha dhaqanka qofkii dadkaas dila waa la yaqaanaa beesha dadka intay baxeen hebel maanta waxaa soo dilaa laleeyahay odayaashooda dhaqanka ayaa dulmiga wax ka wadaan isleey aniga wax la yaqaanaba maaha dii la yaqaano waaba maaragtay waaba maaragtay eh, maxaan ku dhahaa waa aano uun caano walaalkay wiilaa la dilay kanaa la dilay kaasaa la dilay kaasaa la dilay kaasaa la dilay waxba saxa maaha maalin ilaahay keeno dadku way isdilaan moogtahay marka dadkan waa dad ah, maaragtay dad deegaana waa dad reerguraa maaha xoole inta eh, eh, xoolihii intay ka baxeen ayaa waxay tageen meeliba la dhihi maayo waa maaragtay waa ood wadaag waa dad wada deganoo beerahooda isku yaallaanoo guryahooda isku yaallaanoo wada dhashay wiili abtigii oo isdhalay waaye marka dad wada degan gurigaaga dhexdiisa qofna qofka kale maaragtay kama ceshin karo waayo dadku waa wada dhasheen marka marka la soconayana waa isku marin oo isku tub ayay maraayaan marka la tagana isku deegaana la tegaya xaggee lagu kala saaraya ma labada qabiila inta lakala raraa meel lakala geynaa waa maya waxay la tahay marka ana xaajadaa wax ka qaldayihin waxaa jira qalad aan sal kala taaban waayo waa in xukun dhaco horta loo fadhiyey nabadayntii waa heshiiney iyo geelan iyo xoolahan la qalaayay waxaan la cunaayana looma baahna maba loo baahnaba run waxay u baahantahay nidaamka dowladda in loo daayo dadkaas aniga aragtidayda marka maxaa xala ah? haddii mar kasta dagaal uu soo soo lalaabanayo dadkii ay isdhamaynayeen xaaladda ayay cakirin tahay dadkii aysu gudbi karin xalka ugu dambeyn ee dadkaasi la dhex dhigi maxay tahay maxaa waaye xalka la doonayaba guryihiiba la gub beerihii la gub maxaa dhiman la sugaa maxay tahy waxa la sugaayo dadkoo nool in dab laqbad dhiman marka dadkaas waxay la tahay xalka wuxuu yahay in madaxweynuhu uu ciidan dalbado uu ciidan dhigo madaxweyne cali guudlaawo ciidan in dadkaas la kala dhex dhigo waxaan ahayn ma jirto qof walba oo muwaadina oo soomaali ah oo ehel ah oo dadkaas la dhashay na inay runta inta inta la wada istaago horta la babligareeyo la caddeeyo yaa waaye beesha gardaran yaa waaye in la sheego sharciguna inuu qabto aan laysaga jixinjixinin wax soo raafaan leeyahay cali guudlaaw dadkaas in la xareeyo xabsiyada la dhigo xalaam la xukumo la dilo tiirka la geeyo u waxaa la sheegayaa in odayaal dhaqan ay dagaalka gadaal ka riixayaan oo oo nabadiiba ay diidan yihiin taasna ay sabab u noqotay in dadkii ay markasta isdagaalanay soo la laabato arrintaasi maxaad xog ood ka haysaan haddii deegaanka aad ka soo jeedaan walaahi odayaasha eh, eh, wiilala eshan eh, karaan haddaana haysan sideedaba wiil wax dilaayo oday wax duugaya ka dambeeyo ani waxaan qabaa sideeda banaanba odayaashaas in la soo qabto odayaasha sharciga loorgayaan qaba aniga walaahi waxaan ku darsanayaa inay joojiyaan hadda wixii dhici lahaa way dhaceen inay maaragtay ilaahay ay ka baqaan midda labaad oo la yaabana waxay tahay war dadka mashabaabaa ku dhex jira waxaan caqliga ma qaadanaye dadkan shabaabka meel walbay ku jiraan shabaabka inuu riixayaan anigu malaynaa sababtoo ah dadkan dhaqan leeyihiin waa dad faataxa kala qaata waa dad xeer iyo dhaqan u leh nabadda u leh astaan u ah weligood dad nabadeed ahaa weligood maaragta ahaa dad walaalo ah wala degan marka aniga isku dirkaan iyo dagaaladan qarashka tuurka waxaan aaminsanahay khawaarijta ku dhex jirto in dadkaas la dhex galo lagana soo qabto waa in lasoo qabto hadeertaan oo loo diro hay-adaha maaragtay kuwa xooraanka oo sir maaragta nabad sugidda iyo ciidan maxkamad qaasa oo ah mid ciidan iyo mid maamulba in meesha inta la geeyo dalakala dhexdiga ciidana qabaaniga sharcigana la waafajiyo qawaariijtaa ku dhex dhuumaalaysanaysae laga soo qabto taasina waxay ahayd guddoomiye jawaahir oo ka hadlaysay colaada u dhexeysa beelaha wadadega degmada cadale gobolka shabeellada dhexe weli waxaad dhegeysanaysaan ogaal barnaamijka ogaal ee aada dhegeysanaysaan saaxiibayaal tobaney qof ayaa lagu dilay duqeymaha ay israel ka geysanayso khaza habeennimadii xalay sida ay kusoo warantay warbaahinta falastiin iyo carabta iyada oo dadka deegaanka ay u baroor diiqayaan weerarka lagu hoobtay ee ka dhacay cisbitaalka ahli carab ciidamada israel ayaa ugu yaraan shan falastiiniyiin ah ku dilay daanta galbeed ee la haysto sida ay sheegtay hay-adda bisha cas ee falastiin ra-iisul wasaaraha u k sunak ayaa ugu baaqay dhinacyada inay ka fogaadaan fidno kale wuxuu la kulmi doonaa ra wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu iyo madaxweyne herzog si gal ah ayaa markaa u aadi doonaa dalalka carabta oo ay ku jiraan masar iyo qatar iyo sidoo kale turkiga sunak wuxuu aaminsan yahay in masar qatar iyo turkiga ay ku caawin karaan la yaabay inay dhexdhexaadiyaan oo ay keenaan xiisada xaalada tankaroon khaza wax walba way ka dhammaadeen ma aha oo kaliya cunto biyo iyo shidaal labaatan baabuur oo gargaar ah wax ka badan ama wax ka badan xitaa waxma kama qaban doonaan xaalada bini-aadantinimo ee halkaa balse ugu yaraan israa'iil ayaa ogolaatay in la furo marinka rafah kadib cadaadis badan oo uga yimid beesha caalamka gargaarka biniaadantinimo ee aadka loogu baahan yahay ayaa hadda bilaabi kara inuu soo galo gudaha dalka falastiin rajada hadda la qabo ayaa ah in gawaari badan oo xamuul ah ay soo raacaan furitaankiisu ma noqon doono mid mar keliya dhici kara labaatan jir falastiin ah oo kasoo jeeda xerada qaxootiga ee nahar elbred ee lubnaan oo ku biiray banaanbaxyaasha ayaa sheegay in uu aada uga carooday weerarka israa'iil ay ku qaaday khaza iyo duqeyntii isbitaalka ahli carabkaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof waxaan halkaan u imid inaan ku mudaharaado ama mudaharaad ka sameeyo sababtoo ah ameerika waxa ay taageertay israa'iil ayuu yiri waxaan doonayaa inaan gudaha u galo ayuu u sheegay al-jasiira isagoo isticmaalaya oo dhah macnaheedu yahay in aan rabshad sameeyo laakiin macno ahaan loo turjumay adduunka dumintiisa laakiin macnuhu sidaa u ahayn waxa uu sheegay in banaanbaxa ay wadaan dadka taageeraya falastiin ay dunida inteeda kale u aqoonsan tahay inay tahay inay dunida burburinayaan balse micnuhu uusan sidaas ahayn ee yihiin dad xaqudirir ah islamarkaana lagu soo duulay dhibaato fara badanna loo geysanayo zeerji lafro ayaa sheegay inay jirto khatar weyn oo ah in colaada khaza ay noqoto mid gobol sida ay sheegtay wakaalada wararka ee ruushka ee interfax wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sidoo kale sheegay in isku dayga lagu eedeeyo iiraan ay ka dambeyso colaada khaza ay tahay daandaansi sida lagu sheegay warbixinta oo ay soo xigatay wakaalada wararka ee reuters muuqaal al jaziira carabi ay soo dhigtay baraha bulshada ee x oo horey u ahaan jirtay markaasi twitter ayaa waxa uu soo duubay markii uu qarax weyn ka dhacay deegaanka waqooyi ee daanta galbeed ee la haysto warbixintan ayaa lagu sheegay in qaraxa uu ka dhacay xerada qaxootiga ee nurshams halkaasoo ciidamada israa'iil la geeyay magaalooyin fara badan horaanta maanta ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale lagu eedeeyey inay wiil dhalinyaro ah ku dileen isla xaafadaas ra wasaaraha ingiriiska rishi sunak ayaa ku wajahan israa'iil si uu ula kulmo raisul wasaaraha israa'el benjamin netanyahu iyo madaxweynaha isaaq herzog ka hor inta uusan u safarin caasimadaha kale ee gobolka war qoraalaha oo kasoo baxay xafiiskiisa ayaa lagu sheegay in hogaamiyaha britain uu u tacsiyeynayo netanyahu iyo herzog uuna u muujin doono garab istaagga israel kadib weerarkii lagu dilay xamaas ee toddobadii oktoobar wadamada aan islaamka ahayn ayaa inta badan israael waxa ay ku garab taagan yihiin ama ay tacsi ugu dirayaan inay dhibaato kasoo gaartay weerarkii horuurka xamaas ay ku qaaday bilowgii dagaalkan waxayna intooda badan ka midaysan yihiin in gardarro lagu haysto israael taa beddelkeedana wadamada islaamka ah inta badan aysan sameynin isku dayga xitaa inay weerar saxaafadda ah ku qaadaan israa'iil dhibaatada ay ka geysanayso gudaha dalkaasi falastiin dhimasho kasta oo rayid ah waa masiibo oo dad aada u badan ayaa ku dhintay falkan argagaxa leh ee xamaas kadib sunag ayaa yidhi safarkiisu wuxuu daba socdaa booqasho uu arbacadii ku tagay israel madaxweynaha mareykanka joe biden hadalkan hore uu usoo saaray sunag waxaa kale uu ku sheegay in qaraxa ka dhacay cisbitaalka al carabi khaza waa inuu ahaado ama waqti biixireen ah oo ay hogaamiyaasha gobolka iyo adduunka oo dhan isugu yimaadaan si ay uga fogaadaan sii horinta colaadaha khatarta ah ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ilaa xalay waxaan ka hadlaynay afar falastiiniyiin ah oo siyaabo kala duwan loo dilay mid ka mid ah ayaa dhintay kadib markii israel ay weerar ku qaadeen tuulo falastiiniyiin ah oo u dhow ramlah dad kale ayaa lagu dilay howlgallo kala duwan waxaana ka mid ah howlgalada socda oo weli ka socda sida aan hadda ku hadlayno deegaano kala duwan oo ay ka mid tahay xerada nuur shams intaa waxaa dheer waxaan ka hadlaynaa duulaanka ka duwan kii tuulo kale ku taalla daanta galbeed ee la haysto kaas oo la doonayay in lagu burburiyo guri ay lahaayeen qoys falastiiniyiin gurigan ayaa waxaa iska lahaa nin falastiin ah oo israel ay ku eedeysay inuu geystay weerarkii bishii juulay ee ka dhanka ahaa israa'iiliyiinta natiijo ahaan waxaa dhacay iska horimaad waxaana la dilay qof falastiiniina isku soo wadaduuba waxaan ka hadlaynaa in ka badan siddeetan falastiiniyiina oo ilaa hadda la xiray balse tirada ayaa la filayaa inay kororto iyadoo ay dadku weli tirinayaan kuwa ay ciidamada israa'iil qabteen weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkeena ogaal tahay dhegeystayaal qeybihii dhexe barnaamijka ogaal ayaad weli dhegeysaneysaan idaacadda kulmiyana ood nagala socotaan markaana kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhayntaa saacadihii lasoo dhaafay ayaad xubintan ku dhagaysataan wadajir waxaa idinkula socodsiinaya cabdulaahi bootaan xidig iyo luul maxamuud aadan markan aan ku horumarno dhanka hadalhaynta waa tahluulay hadalhaynta haddii aan ku horumaray dhankaygana madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo gaaray magaalada baydhabo xarunta gumeelgaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed halkaasna uu ku soo dhaweeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed lafta gareen ayaa waxaa la arkayey intii lagu guda jiray soo dhoweynta madaxweynaha ayaa baraha bulshada waxaa qabsaday muuqaal muujinayay madaxweynaha oo dadka salaamaya islamarkaana dad kamid a ah, dadkii safafka dhaadheer ugu jiray soo dhoweynta madaxweynaha oo la arkayay inuu dhulka uu isla markaana uu gacnaha dhulka dhigay eh, taasoo dadku inta badan ay siyaabo kala duwan ay oga falceliyeen eh, qaabka markaasi uu qofkaas kasoo dhex muuqday muuqaalkaasi uu soo dhoweynta madaxweynaha uu ficilka uu ugu muujiyey aad iyo aad cabdulaahi saacadihii lasoo dhaafa iyo baraha bulshada qabsatay waxaa kaloo aad loo hadalhaayay saacadihii lasoo dhaafay ciidanka nabad sugidda gobolka banaadir ayaa gacanta ku dhigay maxamuud maxamed ibraahim oo loo yaqaan abwaan jeesto kaasoo baraha bulshada ku faafiya qoraalo uu ku taageerayo fikirka xagjirnimada kuna dhalaaceynaya dowladnimada soomaaliyeed maxamuud oo kasoo jeeda magaalada burco ayaa ka mid ahaa dhalinyarada magaalada muqdisho ku joogtay sumadda suugaanta waxa uuna noqonayaa qofkii labaad ee dhalinyaradaas ah waxa uuna noqonayaa qofkii labaad oo dhalinyaradaas ka mid ah oo lala xiriiriya fikirka xagjirka sidoo kale cabdulaahi dhowaan ayay ahayd markii nageeyey cali khaliif oo suugaanyahan iyo macalin jaamacadeed ku joogay magaalada muqdisho la shaaciyey inuu u goostay al-shabaab oo uu go'aansaday inuu ku biiro kadib markii uu ku qancay aragtidooda sida uu ku daabacay buug uu isagu qoray baraha bulshada ayaana saacadii lasoo dhaafay aada u qabsatay hadalhaynta haddaan halkaas kaga tagno markaana dhanka qormooyinka aad tahay luuley qormada ugu horeysa dhankaygana noloshaadaha ha barbardhigin nolosha qof kale haweeney ayaa marar badan waxa isqabteen ninkeeda iyadoo ka cabanaysa masruuf xumo markii dambe waxay go-aansatay inay ka tagto isaga iyo caruurta wayna ka dhaqaajisay inta ay sii socotay ayay wadada ku aragtay hooyo alla ka baryaysa inuu caafiyo wiilkeeda oo naafo ah si uu ula ciyaaro caruurta kale waxyar kadib ayay haddana aragtay gabar kale oo alla ka baryaysa inuu owlaad siiyo si ay ugu ildoogsato mar kale ayay aragtay haweeney ninkeeda ka dalbanaysa in ninka guriga uu kala hadlo si aan looga saarin guriga maadaama aysan bixi karin kirada muddo saddex bilah marka ay sii socotay in yar ayay haddana aragtay gabar yar oo ooynaysa kana murugaysan hooyadeed oo geeriyootay waxayna lahayd ilaahyow hooyaday tusi waa u xiisay markii ay intaa soo aragtay ayay dib ugu soo laabatay gurigeeda waxa ayna laabta gelisay ninkeeda iyo caruurteeda wayna raali gelisay hooyadaas waxay ogaatay in qof kasta iyo qoys kasta noloshooda ay qabyo tahay dhib gaar ahna ay wajahayaan balse ay iska dhoola cadaynayaan sidaas darteed ogow ma jiro qof noloshiisa dhammaystiran tahay xataa maalqabeenka ee dhoolacadee si farxadaada aad u qaadato waayaha noloshaada ogowna inay jiraan kuwa kaa daran adiga xiiso haddii aan soo qabto staalin oo ahaa madaxweynihii ruushka xilligii dagaalkii labaad ee adduunka ayaa maalin isagoo dhex jooga wasiiradiisa ayuu waxa uu qabtay digaagad amaba dooro wuxuuna bilaabay inuu digaagadda baalasha ka rifo digaagadii waxay isku dayday inay ka baxsato laakiin si adag ayuu gacanta ugu qabtay ilaa uu dhammaan baalashii ka dhammeeyey digaagadii oo muruxsan ayuu dhulka dhigay kadibna wuu ka fogaaday dabadeedna gacanta ayuu ku qabsaday xoogaa qamadi ah markaas ayuu bilaabay inuu qamadigii mid mid dhulka ugu daadiyo digaagadii waxay bilowday inay xaggiisa u soo cararto si ay qamadiga u gurato mar walba uu ka fogaado waxay bilowdaa inay xaggiisa u soo cararto oo ay lugihiisa hoos gasho maadaama uu halkaasi qamadi ugu daadiyey iyaduna ay baahan tahay markaas ayuu staalin ku soo jeestay wasiiradii wuxuuna ku yidhi sidaas ayaa shacabka ku xukumi kartaan bal eega siday digaagadu ku ilowday xanuunkii haayay iyo dhibkii aan u geystay gaajada haysa ayaa ku qasabtay inay wax kasta ilowdo oo ay aniga i hoos timaado waa sida ay xukuumadaha kelitaliska ahi shacabkooda yeelaan dhaqaalaha ayay ka cunaqabateeyaan si ay gaajada ugu qasabto inay dulinimo ku noolaadaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa faayada confi baby iyo caanaha confi la sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war kalamaanay dadka kii nacaayaba haddaana caalamka u sheegin farriin iyo coddeer ugu gudbiyin cabashadeenoo dhan ku celcelin beeshii reer cabdaacaana naga daadshay oo codkiiyo hantiday naga dhaceen caadi ugu qeexin tiigtooga layf uga caddayn caaqilada reerku si ay ugu cinqaabaan dembiga been ku calalaalin dabadeed ku ceebayn war iyo hadalla caataysan cambaarha uga tuureen dushee doodda ku cayaarin shisheeyaha bay ka cabsan doonaane afartaa canjeeliya haliid shaah caddaysala dheh cabdille iyo guuroo dagaal loo cimaamaday dheh oo hub culus qaatay oo laayay cadowgii dheh casirkii loo duulay oo caynka dhuuqsaday dheh sheekeeyoo ciidciidkii ku tegay weerar ciilqabadh dheh waaqlo caara sii eegayiiyo janankii bashiir oo cimaamaday duqoo dani casuumaadheh madeeyoo carradii bay dhaboodgeeyey cudud weyndheh hankooliya caraysoo galmudug ciidankii bilaydheh taash iyo ti'am oo ciil qaboon ciidan badan hayndheh anigoo colkaan diray hooyaday u siday caano iyo shahdhe aryaa dalabow taas allaha kaa cafiya ciidan ciir loo geeyha weligay ma maqan war orkiduuli haddiiba aashlanka dabajeyne inoo hajabo halistii eta warmadayow anna weli kaa dheegi jiray qolkii tubaakalaanu u jabaye dalab kaalin fiican buu qaatay naw war dalab waa halgamaa walbaba hadda ka hor markii jaamac cali jaamac iyo cabdullaahi yuusuf diriireen nin lagu qabtay isagoo jooga oodka cawadae maxaad dalab ugu diidaysaan inuu caanaha u geeyo war kalemaanay war ma haysaane dagaalka khawaarijta looma kala harin gabdhihii yaana hubkii qaatay raggu inay biyaha ka daba qaadaanna qalad ma maahan marka maxaa dalab kula yaabantiin naw waar dalab mashxaradduunba u dhiman aryaanaha kale maanay war ma haysiine dagaal iyo darxumaa ka socda dhulka reer falastiin na muuqaallo arkay wax indhuhu qaba karaan iyo wax loo adkaysa karanabee ma ahayn madaxweynihii maraykankuna talaabiibow dhexda ka qotonsadaa la yidhi dadka shacabka ahoo qase lagu xasuuqay xalayna asagaa lagu sooriyey haya mugga in yuhuudu soo dhowayso dhiigga reer falastiin haystiin carabuna iska fiirsahayso doqonnimo ka weyn miyaa jirta ar abdulow arab hortaba ambaareen la iidamindii haytay intiina walkuwaay warmadii carabta haddeer joogta caqligeedu waa warqaddii caddada khadaafi akhriyey war muwaadin reer falastiin facebookiisa wuxuu ku soo qoray walaalaheenna carbeed waxaan ka codsanaynaa inay karfanta nagu caawiyaan aryaadhaha haddaan ka hor wallee lama dhihin nin walaalkii ihii la yidhi hoog allaa baday war hiil carbeed mar horaa falastiin ka quusatay hadda waxay dhaheen karfan nagu sadaqaysa aan meydka ku aasanno kalemaana war ma haysiine xamaas iyo shabaab wax badanay iskaga egyihiin shabaab iyo yuhuudduna wax badan bay iskaga egyihiin intaa shacab u gacan galay oo u dhexeeyana inuusan noolaahayn waa laogya meelaha xamaas iyo shabaab iska shabahaan haddii aan idiin sheego shacabka dhexdiisaay madaafiicda ka tuuraan kadibna waxay daawadaan jawaabta shacabka lagu xasuuqayo waxna kama qabtaan kamana qaban karaan inay loogaan maahane israa'iil iyo shabaabna waxay iskaga egyihiin naf iyo maalba kala socla'aan inay u xasuuqaan aryadhaha aniga ayaamahan calooshaaba igubayse waxayuu duyoon gaashow yicis uulayso yaa yaaqaan waxayuu duyoon gaashow yatiin uulayso yaa anugu waxaan qabaa shiribkaaga jawaabtiisa baydhanaa laga rabaayo in loo turjumo war raysal wasaaraha israa'iil yuhuud dhinta yaahu cabdilaan magaciisa ka maqli jira hayla yaabninee laftirkiisa ha loo turjumo war madawiinaaga ruushka bilaa buka usan halan turjumoy war waxaan islaahay madaxweynaha kuuriyada waqooyi king joom qiin qambala laf haddii loo turjumo falastiin falastiinkantaalow sii lahaa war madaxweynaha yuganda muuse feente laftiisa eh. haddii loo turjumo muxuu ka qaban karaa arrintan waan walla weynay eh. warkiina waa fahmi la'ahae eh. mafardhiya gooja cadda ku wareejiyey falastiin war inay carabtu baqayaan horaa looga qoray buuge bootadii iiraan meeday iyo shiicadii bari war madaxweynihii turkiya ordugan waa kii ninkarmeed ahaaye falastiin gargaaraan u geynaynaa miyuu ku gaabsaday w xisbillah baa ku jidhaa la yidhi war madawiinaga turkiga baylah gaadiidus dalalka ka falastiin mandiro aryaadhaha xasuuqa shacabka reer falastiin waa ku caloolxumoo dhaye samigay cabdulla waxa uu yidhi how ajaashiisoo idlaatayo la amray ifka joogime ajaashiisoo idlaatayo la amray ifka joogime war cabdulla waxaa kaloo la yidhi cid kasta oo laga xaq daran yahay oo xaaladdu ku cuslaato allah faraj khayr qaba oo degdeg ah u keena marka reer falastiin waxaan u rajaynaynaa in ilaahay cusriga ka dulqaado cududoodana mideeyo allaweyn ninkii aamina awood leh ummad waliba ayaheeda inay garaato iyadaa leh soo looma oran war ma haysiine itoobiya iyo abiy axmedkeedii waxay dhaheen waa inaan bad helno haddii aan la siinoon loo garanna waa dhacayaan wadamo badan oo itoobiya ku wareegsan mid kastaa wuxuu isleeyahay adaa laguu socdaa laakiin cuqdadaa hayso waxaan isleeyahay soomaalidaa ugu nugul waddamadaas war badda cas waa in wadahadal laga galo ku yidhi arya axmedow adigoon iswari wareerin etoobiya meel waaba u socotaahe abii axmed ah yaa maahan adigu saadu aragta inuu awood wax ku rabo cidduu ka adkaadana dhacayaan u arkaa adiga waa ku fahanee abi axmed ah yaa maahan adna siideedu aragta war aniga waxay ila tahay inuu elatariya u socdo aadan adiga ku fahme adna siideedu aragta war haddaamu jabuuti udan leeyahay adna miidaadii fahane adna sideedu aragta war somalilan buu u dan leeyahay waana lala socdaa meeshuu u socdo waana saylace ma taasaa idinka qarsoon waa tahay weesla aragne adna sideedu aragta mow hadda suudaan iyo masar buu socdaa maxaa idinka galay war bashiirow waxaad dhihi jirteen aallata aryaadhaha dhammaanteen aragtidiinna waa arkay anna waxay ila tahay afartii dekadoodoo hadda ka hor loo ballanqaaday inuu jeri haayo war horta war magaalo warqad buu ku yaale agrimentiga lala galay heshiisyadii waraanna midaan idin dhahe eh. horta abi ayaa mahan eh. odafaarmaaja miis arkeen war dokumenti inuu jira waxaan ku ogaaday eh. heshiiskaas abi axmed baarlamaankiisu ka hor akhriyey war haddii bowanna waa shirbahayaae oday abiy ayaamahan indhala'aanuu ordahaya war kala kalamaanay shiribkii xasan xudumay laga celi waayey ordahaya inuu ku dambaynayo waa ogaa war horta anugu yaabaye xasan xudumay waagii uu wasiirka amniga ahaa ma sidaan buu ahaa war abi abiy axmed badda markii si honiya ku dhiirigeliyey adigu mahadda ayaa toostaa war kalamaanay tab xanuunsan xanuunsan tiim xanuunsan bay talada keentaa war kalemaanay war ma haysiine madaxweynaha maraykanka jo baydhan israa'iil markuu la shiro ugu hambalyeeyey xasuuqa dadka reer falastiin wuxuu rabay inuu dalka joordan kula shiro madax badanoo carbeed hase yeeshee xasuuqii xala dhacay iyo hambalyada uu israa'iil ku siiyey boqorkii joordana ka carooday safarkiisiina wuu baajiyey bownooma imaan karo miyuu yidhi stab jo baydhan miyaa ka dhacday war maye hilbihii dadkii reer falastiin oo xala la xasuuqay adoo ku soo quracday ha noo imaanin bay ku yidhaahdeen waan wallaweynay berbere cid kasta waa imaan kartaan oo manada diidi kartaan warwaaqlowqayladanagadaaorodooreerihiinniiqabowar aqoonyahan faalla ka qoray dunida carabta wuxuu yidhi dadka carbeed taariikhdooda marka dib loo raaco waa dad geesinimo caan ku ah fulaynimana kuma jirta taariikhdooda waa dad walaal ah oo diinta islaamka lagu yaqaano waa dad isu hiiliya oo weligoodba isku gurma jiray hase yeeshee waxaa facood ka reebay oo dullaystay boqorre isla haddii aad hawshan faraha la gashaan armaad kursiga saljugle uga faniintaan marka carabtu waxay u dulaysan tahay oo afduuban tahayuu yidhi boqorre u dulaysan kursiga iyo saldanada war ani waxaa maqli jira doqon waxay u dagaalada ayaan lagaaga dirin ilaan doqoni dhibkama kacdee daamankay meermeerisa war waxaad ka tagtay docday kaa jirtaabay dhaxani kaa dishaayo ma diirsado walaalkeed intay doonida joogtee doqoniyey dabkaabe war waxaad ka tagtay mataqaana dowgo dabinkama fogaatee doqoni dabkaabe war waxaad ka tagtay dabarka lagu xirxiirayaa loo dirtaa xariga laba diblaynayay soo hataa ma dadba doqoni doqonay dabkaabe aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s brimer wolod waa bangi kula socdo beesa ku hayee biilasha kudhiib fariimahaas iyo xubinta kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeeniyo ogaal gudahaana barnaamijka waa ayga intaas bootaan aad inla socodsiinayay kaysaa farsamaynayay nabadgelyo